الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته n mowduucan ku saabsiisan mukhadiraadka ama maandooriyaha iyo dhibaatooyinkiisa waa mowduuc gudo ballaadhan waxaanse isku dayi doonaa haddii wakhtigu ku filaado ilaa toddoba sideed qodob inaan ka hadlo inaan ka hadlo muqadama ama muqadimo ku saabsan inaan ka hadlo tacriifkiisa inaan ka hadlo taqsiimaadka iyo tasniifaadka uu leeyahay inaan wax ka nidhaahno sababaha keena in la isticmaalo inaan wax ka nidhaahno dhibaatooyinka bulshada iyo dhaqaalaha iyo caafimaadka uu ku hayo inaan wax ka nidhaahno xukunka sharciga uu leeyahay iyo inaan wax ka nidhaahno see laysaga ilaalin karaa ciddii ku dhacdayna ay uga dawoobi kartaa waxaan rajayn doonaa inaan isku dayo inaan koob koobo ugu horeyn mukhadaraadku waa mashkilad dunidoo dhan haysata oo dhib caafimaada oo dhib bulsheeda oo dhib nafsiya ah mu'asasaadka caafimaadka ee duniduna waxay tilmaamayaan hadda dadka cabba ama addacted kaba noqday inay gaadhayaan siddeed boqol oo milyan oo qof yani waa dad hal bilyan oo qof ku dhadhow baa dunida isticmaala maandooriye waxaa la tilmaamayaa takaaliifta ku baxda kharashka dowladaha iyo hay-aadka la dagaalama iyo kuwa daweeye ee dhakhaatiirta iyo caafimaadka ah wuxuu gaadhayaa sanad kasta ilaa boqol iyo labaatan bilyan baa ku baxa baa la idhaahdaa waxay tilmaamaan haddii la qiimeeyo lacagta isaga baac mushtarka dhex socda wuxuu gaadhi karaa baac mushtarka dunida o dhan marka la isku daro eight percent taqriirka ay umam ilmutaxida soo saartay labadii kun ee mukhadaraadka ku saabsan waxay leeyihiin weliba marka la eega bay leeyihin waxaan ixsaa'iyaadka lagu sameeyey waa inihii la qabtay iyo wixii ka agdhadhowaa inta la qabtay maalan waxay leeyihin heroin inta la qabtay ee ijraa'aadkaasi ay gacanta ku dhigaan ten bercent maaha bay leeyihin that means ninety bercent baan ixsaa'iyaadka gelin kokainka waxay leeyihin thirty bercent kama badnaa waxa la qabtaa waddannada laga yaabo inay isleediin way ugu dhowrsoon yihiin sacuudiga oo kale maalan waxaa la tilmaamayaa saddex bilood gudahood in la qabtay hal bilyan iyo afar boqol oo milyan oo riyaal wuxuu qiimihiisu yahay waa saddex bilood gudahood meeshii qibladu waa ku taalay hadday sidaa u eg tahay maxaad u malaynaysaa caalamka kalena maandooryuhu wuxuu marayaa xad ay leeyihiin maanta bini aadamku mawaaridda maandooriyaha lagu isticmaalo haddii twenty bercent lagu isticmaali lahaa bay leeyihiin dunida qof aan wax qorini ma joogi lahayn waxay tilmaamayaan haddii boqol kiiba afartan dhaqaalaha maandooriyaha lagu isticmaalo lagu isticmaali lahaa dhulalkan tasaxurku ka dhacay ee desertka noqda iyo waxa kan in dib looga saaro waa lagaga bixin kari lahaa boqol kiiba lixdan dhaqaalaha maandooriyaha lagu isticmaala bay leeyihin toddoba iyo labaatan wadan oo dunida liiska faqriga ku jira buu faqriga ka saari lahaa idan waa mushkilad aada u weyn mushkiladdani waxay sii xoogeysatay markaa markii weliba ay walaaloobeen cilmiga iyo cuqul shayطaaniya oo markuu synisku noqday inuu ka qayb qaato maandooriyaha iyo samayntiisa iyo soo saarkiisa iyo wadistiisa ayaa waxay iyana sii noqotay waxaan bini aadamku ka soo kaban karaynba aqoonta basharka awal waxaa loo isticmaalayay in bini aadamka lagu horumariyo cuno loogu raadiyo caynka laakiin maanta maandooriyayaashu waxay leeyihiin laabab u dhigma laababka kimistiska dunida ugu waaweyn waxay leeyihiin aqoon-yahano u dhigma aqoon-yahanada dunida ugu waaweyn waxay leeyihiin wax soo saar la soo saaro maalin walba booliiska iyo dowladda iyo waxaan la traingareeyo o dhami kuway qabtaan kuwa aan ahayn oo cusub in marketka la keeno oo wixii booliiskaba lagu traingareeye hay-addan crimeka la dagaalanta aydan iyo waxan baadho oo dhan nouciyaadkii lagu traingareeyey nouciyaad ahayn oo ka gedisan in suuqa la keeno idan waa sayniskiioo loo adeegsanayo isaguna inuu bini aadamka baabi'iyo ama se u lumiyo taa macnaheed waxa weeyaan cuquusha markaaad aragto adeegsanaysiyo waxa kan iyo qaabka loo fakerayo waa qaab aan weligaa caqligaaga ku soo dhici karin maalan sacuudigana arkaysaa sidee loo geliyaa maandoorayaasha qaybo ay qabteen waxaa la tilmaamayaa maalan dhul baa jira dunida maandooriyaha caan ku ah iyo soo saarihiisa ka taqliidiga ah waa golden triangalka ay sheegaan ee eshiya ku yaalla waa hilaalka ay sheegaan ee bakistan iyo afghanistan iyo maxaa la yidhahdaa eraana meelaha markuu ka soo gudbay ciraaq la soo geliyo sacuudiga la keenayo geel caadiyo nin reer baadiya haystaa laga iibsadaa dabeetana geelaa dhakhaatiir loo geeyaa khaatiirtu geela waa la suuxiyaa waa la qalayaa kurska geela la qalaa dabeetana jaraax dhakhtar baa qalaya wuxuu ka soo saarayaa baruurtii ama subagii ilaahay ugu talagalay inuu adeegsado dabeetana maandooriyaa lagu cabbaynayaa dib baa loo tolayaa kurskii caadi baa laga dhigayaa geel baa la geliyaa daraga yani waxaanad caqligu sawiri karin qaababka ay maanta isticmaalaan waa wax aada u غariiba ah. kaasi wuxuu marayaa maandooriyihii xad xad dhaafa mushkiladatan haddaynu isku dayno inaynu tacriifino maandooriya muxuu yahi tacriifkiisu waa adag yahay waayo waa wax kala gedisan oo raadad badan oo kala nooca bini aadamka ku abuura saas daraaddeed bay qaarkood waxay ku tacriifiyaan waa maaddo kasta oo طabiiciya yacni naajarala ama mustaxdara fi اlmacaamila oo loo adeegsan karo loo adeegsado yacni qarad aan caafimaad ahayn oo keensata fuqdaan kulli aw juزi lilidraak inay qofka garaadka ama dareenka oo dhan kaxayso ama qayb ka mida inay kaxayso wakti go-an maala hu munadama sixa alcaalamiya mukhadaraadka waxay ku tilmaamtaa hiya kulu maadatin khaam aw mustaxdara aw takhliiqiya waa maado kastoo khaama ah, naajarale sideedii lagu isticmaalayo ama mustaxdara ah ta naajaralkaa laga soo siibay oo laga soo dedicate gareeyey yacnii iyadaa laga soo saaray aw takhliiqiya ama ahba mid sinthetic ah oo laabka lagu sameeyey oo aan iyadoo asal naajara la ahayn taasoo keensata bay leeyihiin canaasir ay ku jirto seexisa hurdo keenta ama nabta ama dejisa oo loo adeegsado dan aan ahayn caafimaad oo keensata xaalad ama qaab tacawud ah ama idmaanah dependency keensata inuu qofku daa'imo oo sababto darar nafsiya ama jismiya fardiga iyo mujtamacba waa tacriifaad u dheer maca kulli dalik waxay dhahaan tacriifaadkaasoo dhami jaamic maaha markaan soo koobno waxaynu leenahay mawaadatani waa maadooyin marka la isticmaalo keena laba mid ictimaad nafsiga ama keena ictimaad cudwiya yaعni drug dependency waxay keenaan qofku marka uu barto marka hore uu isku qasbaa marka dambe uu barto inuu ka maarmi waayo u xaraaradoodoo u baahdo baahidan iyo xaraaradda midi waa nafsi oo isagunba is odhanaya ama jidhkunba u sheegaya inuu u baahan yahay midna waxa weeyaan maba noolaan karo maala sigaarku nikotinku markuu jidhkaaga galo waad baranaysaa waad u baahanaysaa laakiin waa ictimaad nafsiya psychological intiisa badani dab qofku go-aan qaata wuu ka tegi karaa jidhkiisa waxba iskama beddelayaan qaarkoodna dependensigu drug dependensigay sheegayaan ama addectionka ay sheegayaan waxa weeyaan jidhahaan buu marka dambe u baahanaya oo xataa jidhka khalkhal u shaqaynaya oo ragga waaweyn oo kale dadka barta dayn dhakhtar daweeye mooyaane ma noolaan karo iskama dayn karo hadduu waktigii uu cuni jiray uu waayo waxay noqonaysaa inuu kaadida ceshan waayo manida ceshan waayo gariiro dhaco mararka qaarkood suuxo idan ku qasban yayba inuu cuno waa addoonsi buu gaadhay waxay dhahdeen raggu markaa barashadiisu ama idmaamkiisu saddex marxaladood buu maraa horta mid kastaaba corticaska qofka bini aadamka waxbuu yeelaa yacni maskaxda qishratu dimaaq qaybtan la yidhaahdo waxbuu yeelaa waxaanay wada keeneen dhammaantood ku dheganaanta ama baahidaasi nafsiga ah ama cudwiga ah qaarkood baahidoodu markuu qofku barto xaraaradan iyo baahidan uu qabayaa waa mid nafsiya sida maalan xashiishadoo kale maalan sigaarkaoo kale maalan qaadkaoo kale hadduu qofku iska daaya waxba noqon maayo laakiin waa nafsi wuu u baahan yahay qaarkoodna waxa weeyaan qofku ma dayn karo in musixa caqliya la dhigo mooyaane in dhakhtar la dhigo la daweeyo mooyaane waa sida afyuunka morfinka kokayiinka koka maxaa la idhaha craaga waa kuwan haybigaa intooda badan oo dhan saddex marxaladood buu qofku maraa bay dhahdeen markuu bahashan baranayo marka hore waa marxalada habituation inuu la qabsado oo barto ilaa maalmaha hore uu isku qofka sigaarka baranaya maalmaha hore de wuu ku qufqufacaa ama wuu wareeraa marka wuxuu inuu caadaystaabuu doonaya marka dambe wuxuu gaadhaa marxalada tolerance inuu taxamulo inuu aqbalo ama inuu la qabsado marxaladda u dambaysaana waa marxalaة اisticbaad aw اtabiciya dependency inuu ka maarmi waayo waa marxaladda addoonsiga ah oo ka maaran waagaasi ka nafsigii ha dambeeya ka cudwiga ahi dee waxaana yidhaahdaan withdrowal symptomiskaa ku dhaca oo ah xanuun qofkan qabanaya oo aanu noolaan karaynin nolol caadiya ilaa iyo la daweeye mooyaane kaasi waa tacriifaadka guud ee ay ku tacriifiyaan muxuu yahay muxuuse ka samaysan yihi markay qayb qaybinayaan haddii aynu nidhi waa shaygaasi addiction ama dependency keena ama ictimaad nafsiya ama cudwiya idmaan noociyaadkiisu maxay kale yihiin dhowr qaab bay u qaybiyaan mar tacrifaad iska kooban bay ku qaybiyanoo midabkay ku qaybiyaan waxay dhahaan maandooriyaha cad iyo maandooriyaha madow maandooriyaha cadi waa sida kokayiinka iyo harawiinka iyo kuwaas waa boodhar yaroo cad iyo maandooriyaha madow sida afyuunka iyo xashiishadda iyo kuwaas waa maandooriyaha madow laakiin waa tacriif basiita kaasi tasniif fiican maaha tasniifaadka kale ay ku sameeyaan waxaa ka mid ah inay ku qaybiyaan masaadirtiisii xaggu ka yimi marka waxaa la idhaha maandooriye طabiiciya naajara lah ilaahay abuuray geedaha caadigaa ah xashishadu waa geed obyamku afyuunku waa geed qaadku waa geed kookuhu kokayiinku waa geed waa dhir caadiya oo leh maadaadka kan takdiirka ama sakradda ama waalida ama baahida keensanaya wata marka waxay idhaahaan waa mawaad abiiciya waa mawaad naajarada qaarkoodna waxay idhaahdaan waa mawaad musanaca ama nisfu takhliiqi bay idhaahdaan waa mawaad la sameeyey walxa la sameeyey laakiin nussamaysa bay leeyihin oo waa maxay maadadii rasmiga ahayd ee naajaralka ahayd ayaa inta laabka la geeyo la kala baadho ayaa mawaadda ay ka tirsan tahay inta khatartaabaa lala soo baxaya inta kalena waa la iska daadinaya marka waa kii oo lasii safaystay oo waa maxay obyamkii caadiga ahaa afyuunkii caadiga ahaa ayaa lasii safeeyo morfin baa lagala soo baxay morfinkaa lasii safeeyo herowiin baa lagala soo baxay waa nisfu takhliiqi kuwaasi bay idhahdaan asalkoodu waa naajaral laakiin naajaralkii baa la kala saaray oo laga soo saaray kuwa kan qaarkoodna waxay idhaahdaan waa mawaad takhliiqiya waa mawaad sintetica waa mawaad laabka lagu sameeyo waa chemical compounds laysu geeyey oo la sameeyey mararka ugu badanee daawaniboba marka hore loo sameeyey laakiin si xun loo isticmaalay waayo iminka ereyga lagu isticmaalo afka ingiriiska waxay dhahaan drug abuse mukhadaraadkii narcotig laga baxa waayo narcotigu mawaad gaaroo la yaqaanay buu ahaa e, waxyaabihii gaarka ah imika drug abuse bay isugu keeneen in la yidhaahdo waayo mawaadan inta badan imika la isticmaalayaaba waa maadooyin asalkeedii daawanimo loo keenay oo daawo loo isticmaalayay laakiin lagu sameeyey si xun in loo isticmaalo ama si si xun loo adeegsado marka waxaa ka mid ah dee mukhadaraadkan takhliiqigaa waxalaaliya dawooyinka inta badan musixaadka nafsiga ay bixiyaan ee munawimaad kale muhadi-aad kale waxaa ka mida kuwan eh, muhalwasaadka la yidhahdo waxaa ka mida qaar badan qaabkaana mararka qaarkood way u kala kaxeeyaan mararka qaarkood waxay u kala kaxeeyaan taahiirka ay sameeyaan oo qaarna waxay idhahdaan light drugs qaarna heavy drugs baa la yidhaahdaa draga fudud ee qofku uu iska dayn karo sida qaadka iyo wixii la mid ah oo ma aha jidhkiisu waxba noqon maayo hadduu qofku iska daayo iyo kuwa haydiga ah ee dee khatartee waaweyn marna qaabkaasay u qaybiyaan mararka qaarkood waxay u qaybiyaan raadka ka yimaada oo maalan waxay idhaahdaan qaar waxaa la idhahdaa waa muhabiطaaت dumyayaal ama musabiطaaت nabayaal ama musakinaat ama munawimaat kuwaasoo dham waa isku koox kooxdaas waa depressants waa narcoticka waa kooxdan keensata inuu qofku ama dumo dumitaanku waa maxay yani maaragtay kuwa inta ay bahalaacbaan isagoo waddada iska taagan sida sbriinka kolba isku laabmayo haddana soo toosayo uu dunsan yahay qofkani ama se maahee waa kuwan asalkooda lagu qofka lagaga tirtiri jiray inaanu dareemada dareemin sida mofinta iyo kuwan oo kale asalka caafimaadka waa la isticmaalaa oo waa maxay waa xanuunkaa qofka lagu ilowsiiyaa ama maahe waa munawamaadka kuwan lagu seexdo dhakhaatiirtu dadka ay siisee dee qofku inuu caalamka soo jeedka ka baxo u seexdo ama maahee waa kuwa kan maxaa la yidhaahdaa muhadi-aadka ah dadkan isku buuqee buufiska iyo waxaanay ku dhacaan kuwa la siiyo ee maskaxda dejiya ama mudiibaadka kuwan bensiinkan iyo waxaan la nugnuugo iyo xabagtan iyo waxaasoo dhami muhabiطaat baa la yidhaahdaa waa isku koox koox kalaa jirto kooxda cagsigeeda ah oo ah koox iyagu munashiطaaط ah ama munabihaad ah ama mudaadaat ilka'aaba ay yidhaahdaan waa kooxda kiciyayaasha stimulants kooxda la yidhahda weeyaan iyagu qofku hurdaday ka kaxeeyaan oo caajiskay ka kaxeeyaan oo tacabkay daalku dareemi waaya oo waa waalin nooc kale ah waa waalin nooc kale ah oo qofku wixii waxaa ka mid ah amfitamiiniska waxaa ka mid a ah, maxaa la yidhaahdaa kokayinka waxaa ka mida qaadka waxaa ka mida eh, kuwan amfitaminka la kooxda ah oo dhan waa stimulants waa kiciye iyaga laftooda wakti bay kiciyaane marka dambe waa dumiyaan iyabe hadhow dee qaadiradiiba ka dambaysa iyo baababkii kale waa saacaadkan hore <laughs> la isticmaalayo ayuu munashidka yahay ama eh, kiciyaha yahay qaar waxay idhaahdaan waa muhalwisaat mahalwisaadkani culamada qaarkood waxay idhaahdaan waa mukharabaat nafsiya bay idhaahdeen cawaatifta qofka iyo bini aadamka iyo si wuxuu arkay iyo wuxuu dhan bay qaldaan marka liqaanku waa waxaan jirin buu qofku arkaa kala rafci fiican iyo qurux iyo qalinkiisaa laydhanayo wax ku qoriya iyo wuxoo dhan baa isbedela waa halwasa halusation waxaan jirin colors aan jirin codod aan jirin oo midabaa u muuqanaya nooc min almusiiqa la socoto waa waali nooc kalaa iyana kuwaas waa qayb intooda badanna iyagu waa takhliiqi bay u badan yihiin inkastoo xubuuba majdi الصabaaxa kana yidhaahdaan iyo maaragtay cish اlqraabka iyo dhirina ay jirto qayb kale waa xashiishadda iyo maariwaanaha iyo maxaa la yidhahaa baanjooga iyo kuwaasina waa isku koox waxaasoo dhan marka aynu tilmaamayno qayb waliba waxbay caan ku tahay ama waxbay samaysaa ama jidhka sibay ula falgashaa bal aan inaha ugu caan caansan wax ka tilmaamo xashiishadda waa scientific namekeeda waxaa la yidhahdaa canibis sativa ama canibic indica labadaba waa la yidhahdaa alqanab alhindiy ayaa af carabiga lagu yidhaahdaa waa geed baxa hinduduna bahanj bay yidhaahdaan chinisku mayu ayaa la yidhaahdaa iyo dawaa ayaa lagu tilmaamaa maraykankiiyo kuwani maariwaanada waa bahashay yidhaahdaan asmaa badan oo kala gedisan afka carabeedna xashiishad baa loo yaqaana hadda scientific namekiisu se waa canibas sativa ama canibas indiika labadaba way idhaahdaan qaabab waxay ka mid tahay taariikhda kuwa ugu caansanaaye muddo badan lasoo isticmaalayay ilaa iyo waa taqaanin dee firaqii baطiniga ahaa ee caalamulislaami joogi jiray firqat اlxashaashiyiin waa maqasheen xashaashiyiintu waa qolada tan waa firqad faatimiyiintii markay iskhilaafeen ismaaciilyada nasaariyada la idhaahda ka tirsanaa qalcat ilmowt meel la yidhaahdo persia ku taalay deganaan jireen waxa xasan الصabax nin la yidhahda haysan jiray marka kooxdiisa bahashan buu cabsiin jiray markay bartaan buu inta badan wuxuu u diri jiray waa qoladii koowaad ee caalamulislaami ka bilowda waxyaabaha kan assassinationska la yidhaahdo walidalika ereygan ingiriisiga nation ingiriisi maaha waxashaashiyiintii weeyaan lafdigeedii bay asaasiyin qoreen dabeetana ficilkii ay samayn jireen baa assassinate la yidhi af ingiriisiga eraygan bay ugu deeqeen eray af ingiriisiga assassination la yidhaha ma jiro waa xashaashiyiintu weer ay ugu deeqeen baa la yidhaahdaa eh, ficiladoodii siyaasiga ahaydee iyagu samayn jireen ayay ugu deeqeen xashishadda bahashaa la yidhaahdo oo duruq badan loo isticmaalo waxay ka mid tahay kuwan la ursado sanka laga warsado waxay ka mid tahay kuwan sida sigaarka loo cabo waxay ka mid tahay kuwa kan eh, shiishadan la cabo lagu darsado waxay ka mid tahay eh, kuwa lagu duubo eh, maxaa la yidhaahdaa tobakada iyo wixii la mida ah, qaabkaa inta badan masaarida iyaba u cabta xashiishada qaarkood sharaab ahaan bay u cabbaan oo geedka caleemihiisa iyo laamihiisa iyo wixiis o dhan inta la guro ayaa la rabiyaa radinta sooma taqaaniin atanqiic biluga alcarabiya yacni biyaa lagu dhigaa shayga markaad habeenkii biyo ku dhigtee subaxii waxaad miirta cabto maxaad tidhahda af soomaaliga waa la radiyey baa la idhahaa way radiyaan marka ay radiyaan ayay cabbaan hindida inta badan saa u isticmaali jirtay qaarkoodna way cunaanba mawaad kaleo tawaabisha iyo waxaan la kulkulayliyee ama mawaad duhuniya baa lagu dardaraa dabeetana qiطac sida jokolaatadoo kalea baa loo googooyaa asaa jokolaatadoo kalea loo cunaa culammadu waxay leeyihiin waa shay mukhadara waa laisku raacsan yahay ictimaad nafsiya bay keentaa laakiin ictimaad cudwiya ma leh yaعni waa sida qaadka oo kale oo qofku ama sigaarka oo kale qofku wuu baahanayo o u xaraaradoonaya laakiin hadduu joojiyo caafimaadkiisa waxba iska bedeli maayaan ama jirhkiisa aطibadu waxay maanta isku waafaqsan yihiin inaanay qiimo caafimaad lahayn oo loo isticmaalo mararka qaarkoodna haybuubo way keeni kartaa yacni maandooriyaasha qaarba qofka caalamka soo jeedkaba ka saaro haybuuba maxaa la yidhahdaa qofku markuu miyirbeer miyirbeelka mararka qaarkood way keeni kartaa qofku haddii uu ka tago ma laha inta badan withdrawal symptomskaynu sheegaynay ma laha cumuuman marka la sheego marka la cabo waxay leedahay bay yidhaahdaan dareenka wahmigaa inuu qofku sidii wax farxay oo kale u noqdo ama sacaada inuu helay oo kale u ismoodo socodku wuu ka luma dookhad wuu dareemaa waxaa kordha maxaa la yidhaahdaa darabaat اlqalb garaaca wadnuhu kor buu kaca oo mararka qaarkood wadna xanuun bay keentaa ama asma adabxa sadriya ayay keentaa dhiikarkeedu hoos buu u dhacaa qofka dhiikarkiisu saa daraaddeed waxa ku bata bay yidhahdaan in aطraaftiisu cagaa iyo faraha iyo waxaas inay qaboobaan isagoo jirhkiisa kale kulul yahay dacladu inay qaboobaan inuu matago ama uu yalaaligadu ku badato markuu si rasmiya u u cabo ee uu noqdo qof mudminku ana iyadu awoodaha maqalka iyo indhaha iyo waxoo dhan waxbay yeeshaa xanuunadan igti'aabka iyo waxaasi oo dhan waa keentaa ama idiraab الnowm bay keentaa illusionis qofka oo aragu ka xumaado ama waxyaabo kale arka waa ku dhacda hallucationkaa sheegaya waa ku dhaca waxay idhahdeen mental confusion buu qofka qaadsiisa waa dawakaawareera caafimaadkiisu wuu daciifa sanbaba xanuun waa laga qaadaa ninnimadu way yaraataa waxaa la yidhaahdaa maalan hormoonka muudka labnimada ee jirka qofka bini aadamkaa ku jira hormoonka labnimada waxaa lagu tilmaamaa testronku ilaa qofka caadigee ninka ah toddoba boqol iyo afartan nanogram ayaa boqolkii mililitr bow ku jira laakiin xashiishad cabku afar boqol buu noqdaa yacni nus bay ninnimadiisu gaadhaa ninnimadu ma aha tii jinsigoo qura waa waxa sifaat nin leeyo o dhan baa hoos u dhacaya timaa ragga ka soo baxa waa kasoo waxa ninnima leeday oo dhan waa hormoonkii testronke ninnimada sheegay o dhan ayaa liita ninnimadii jinsiga ahaydna dee dabcan iyana waa la liidataa boqol kiiba lixdan wax ma dhalaan bay idhaahdaan ama xayawaankiisu yani cadad almanawi boqol kiiba lixdan buu hoos u dhacaa waa xashishada baasha la yidhaahdo dhowr nooc baan wax ka tal tilmaami doonaa nooca ku xigaan tilmaamayna waa obyumka obyum waa kelmad greega asalkeeda waa alcusaara waa markii geedku markuu baxo ininyo burburan buu bixiya ininta la dilaaciya calaamado loo yeela calaamadaha dheecaan ka soo dareema marka waa cusaaradii waa dheecaankii soo dareeray obyamku waa kaa obyamku markaa shajarat اlkhashkhaash geedka la yidhaahdo ayaa laga keenaa waana afiyuunka waxa af carabiga lagu yidhaahdo waa dheecaan lazija kugu dhegdhegaya oobay yidhaahdaan midab cad leh oo ur aada u qurhmuun leh oo dhadhankiisu aada u qadhaadh yahay bal idamka ilaahay u xalaaliya waxaa waxwaalo oo dhami wax macaani kuma jiraan wax macaan oo lays idhaahdo dadku macaan buu cunay ama nooca ma wax wada qadhaadho qurhmuun bay u badan yihiin marka waa maado midab xun oo qadhaadh oo qurmuun markaa ay duuduubantahay شhan iyo labaatan maado waxaabaa ku jira bay idhahdeen ama ka badan oo ay ugu weyn tahay dee morfinkiiyo wixii la midka ahaa تaأثiirkeeda marka la eego qofka maskaxdiisa iyo jihaaزka casabiga ah oo dhan iyo cadalaadkiisa iyo noloshiisa o dhan bay ku samaysaa marka uu isticmaalo nuso saac gudihii ayay taأiirkaasoo dhan samaysaa oo waxaa isbedela qofka wax kastoo jirhkiisa ka mid yahay si uu fakerayo waxoo dhami waisla bedelaan iyada ay ku xidhantahay hadba kamiyada uu qaatay intaa ay leeg tahay iyo qaabka loo diyaariyey waxaanu leeyahay baynu leenahay haddii uu qofku iska daayo labiyo toban saacadood ilaa lixiyo toban saacadood hadduu ka maqnaado waxaa ku dhacaya withdrawal symptomskii waa kuwa aynu lahayn laiskama dayn karo ee addoon baa loo noqdaa wuxuu qofku ku dhacaya markaa in muruqyadu soo aruuraan in dhiiggiisu uu karo inuu tawaasunku ka lumo in sokorta jidhku ay kor u kacdo inuu dhidido inuu sanka duuf ka soo daayo inuu indhaha wax fiican ka arki kari waayo inuu isku kaajo inay manidu ka daadato isagoo iska soconaya inuu qof waala noqdo idan wuu gariirayaa markuu waayo maaha qof caadiya ilaa iyo la siiyo mooyaane marka wuxuu gaadhayaa qofkani marxalaة الاsticbaad marxaladda addoonsiga markaynu warkeeda soo koobno waa waxyaabaha weliba drugska qofku uu sida tan ugu milmo wuxuu gaadhaa xad mar walba intii hore kuma filaata ee si uu euforiyadii u helo marqaanka si uu u gaadho intii in ka badan buu u baahan yahi intii inka badan yani qaadka ka mijinta beriga hore cuni jiray beriga dambe mijinta waxba ma tarto waa inuu laba cunaa suu marqaankii u helo berigu muddo markuu wado labada waxba tari mayso marqaankii siaad u hesho waa inaad saddex cuntaa yacnii markaad bilowga ahayd halkaad mijinta ku marqaami jirtay hadhow saddex wax ka yar marqaankaagu uu gaari maayo ma marqaamaysid kadalika dragiskao dhamme waa nooca kan marka hore waxaa laga yaabaa inuu jurcaad yar ku bilaabo laakiin markuu wakti la qabsado jurcadaasi hadhow kama helayo wixii uu u baahnaa wuxuu u baahnaanaya markaa inuu koriyo oo jurcadii jurco ka weyn uu isticmaalo intii in ka badan uu isticmaalo tanina waa caynka kan saas daraaddeed waxay yidhahdaan qofka kani laba iyo toban saacadood kama maqnaan karo waxay dhahdaan waktiga dhow marka uu cuno wuxuu dareemaa waalida ay wada dareemaane ah raaxo aan jirin waxaa kaloo ku dhacda bay yidhaahdaan dareemada xanuunka o dhan ma dareemo kulaylka dareemi maayo qabow dareemi maayo taabasho dareemi maayo waxaa laga yaabaa adigoo ninku wada dhaxmaysano wada ka horsiitataan inuu isagu halkaa kolba uun saaleeyo oo soo jeedo oo fadhiyo waayo isagu waa cabsan yahay markaa dareenkii oo dhan baa tegey marka caqligoo qura ma waasho ee tan waxaa raacaya dareemada laftoodii baa la tegaya saa daraaddeed qofkii waxaanu dareemaynin taabash aanu dareemaynin kulayl baanu dareemayn qabow baanu dareemaynin matag baa qabta eh, markaay sheegayaan caafimaad ahaan waxa iska bedela wax aada u tiro badan baa iska bedela markaan soo duuduubo maadada saddexaad ay tilmaamaan ee kuwaa dhirta ee sidooda ah dee waa qaadka qaadku waa maadad maandooriya ah waayo muran ku jiray cilmiyan waa jirtay laakiin maanta cilmiyan muran kuma jiro inuu maandooriye yihi mawaadda ku jirta siiba saddex maado ka mida catin cathanan iyo efedrinka waa mawaadda munabih ah ama munashit ah ama stimulant maadaadka wax kiciya weeyaan qofku marka hore uu cuno jidhkiisu wuu isbedelaa wadna garaaciisu wuu kordhaa markuu xoogaa qayilka u fadhiyo ayay maadadan cathinonka la yidhahdaa dhiiggiisa si fiican u gashaa jidhkao dhan gaadhaa dabeetana wax firkanax la yidhaahdaa ku dhaca central nerve systemkiisa isbedela wuxuu noqdaa sidii qof dagaal u diyaaroo kale qofku marka uu noxo ama dagaalka u diyaargaroobo jidhkiisa waxaa isbedela kow wadnaha garaacistiisa way badataa dhiigga muruqyada iyo meelaha ku shubma wuu badanaya waayo inaad ama orodo ama cararto ama waxba dee ilaahay ugu talagalay markaad maxday ama baqatay marka kuwaa dhiig badan baa la siiyaa dabadaa xididada jiro oo dhan waa la cidhiidhiyaa waayo waxaa loogu talagalay de haddii nabar kugu dhacayo waxaa inaan dhiig badani kaa daadanin waxyaabaha xinjirta sameeya way diyaar garoobaan qof dagaal ku jiroo kale buu noqdaa dabeetana waa markuu ismoodayo inuu faraxsan yahay ee uu marqaanku waktigaa waxaa bilaabma hadal badnida markaasay wada sheekeeyaan oo mid walba sheekadiisa akriya laakiin muddo yar markuu joogo oo acbaar fadhiyo ayaa waxaa bilaabma dubitaanka markaasaa qolkii dhammaayay dadku wada sheekeynaya mid waliba wuu aamusaya mid waraaqa yarna hortiisa yaalla googooye iyo mid garaabada jarjara waa la aamusayaa qofna ma dhawaaqayo kullu daalika waxa weeyaan waa markuu sii dumayo kadibna waxaa bilaabma waktigii aamuska waxaa bilaabma waktigii cuno ka go-a waxaa bilaabma waktigii hurdadu ay ka tegaysay aanu seexanaynin jirka aad moodaysa in qodxa ka mudmudayaanu waxaa bilaabma nolol kale oo jadiida ah. waxaasoo dhan waxa uu mas-uula ah maadadatan waxyaabaha laynoogu naxariistaa waxay ka mid tahay xadka waalida ama khatartaa waxa loo gaari kari waayey qaadka inta aad cuntay baanu u ba ayaan ku gaadhsiin karin haddii inta la siibo lagu siin lahaa qaar badanoo kuwa kalaa way kaaga khatarsanaan lahay haddii laakiin calooshaa kaa horbuuxsamaysa intay aanad qaadanin eh, eh, kamiyadii xadkan lagu gaarhi kari lahaa laakiin isaguna waa sida xashishado kale ma laha qofku hadduu iska daayo caafimaadkiisa waxba iskama bedelaan yacni inta badan ee caadiga ahay waa inaan waxba iska bedelin iska jiraan midhadaa maqashaan yidhaahdaa waan saxaroon waaye kanbaa igu dhacay laakiin inta badan normality oo qofku hadduu iska daayo waxba jirkiisa iskama bedelaan maadada ku xigta waa kookaha bahashan la yidhaahdo kooka waa isna geed ka bixi jiray latin americaiyo dhulkaasi ka baxa mawaad mukhadarana laga soo saaro kuwaasi waa mawaadda ah orijinaalkoodiiya dhirtoodiiya geedkiisiiya waxaa jira mawaad musanaca ah oo kuwan laga soo dhex saaro waxaa ka mid a ah morfinta morfintu afiyuunku mukawineedku ka samaysayey boqol kiiba شhan iyo toban baa morfina ah. wasaaئiqda طibiga e idino forkii bay soo gashay laakiin ilaa qarnigii lixiyo tobnaad waa la yaqaanay baa lagu tilmaamaa waa boodhar yar oo cad oo aan ur lahayn oo dhadhankiisu aada u qadhaadh yahay oo biyaha ku milmi kara iyagoo milay iyo iyagoo kiniin ahaan u liqay iyo iyagoo isku muday iyo wax oo dhan waa loo isticmaali karaa waa kuwa leh ictimaad nafsiga iyo ictimaad cudwi labadaba inuu nafsiyan psychological inuu u baahanayo iyo cudwiyan jir ahaan inuu baahanayo oo qofku ha dhow withdrawal symptomski ay ka muuqanayaan oo aanu ka maarmi karin ilaa dhakhtar la dhiga mooyaane musixaadka caqliga iyo qoladaasi caafimaad ka shaqaysaa in iyagu dib jirhkiisa uga miiraan oo u daweeyaan oo laga shaqeeyo mooyaane waalidaasi kama go'i karo hadduu is idhaahdo iska daa asliyan caqaar ibiya buu ahaa daawanimaa loo samaystay marka hore iminkadan weli waxaa lagu isticmaalaa dadka qaba maxaa la idhaahdaa maxaa la idhaahdaa kansarku markuu xado dhaafo wuxuu leeyahay alam xanuun aada u daran oo aan dawooyinka yarre kaarjibinto dham aanay jebin morfin bay siiyaan oo kaarjibin loo siiya waxaa ka mid a ah dadkan jaldat اlqalb ay ku dhacdo iyaga laftooda kaarjibin ahaan baa loo siiya waxaa ka mid a ah dadkan gubta dhakhtarka marka la dhigo qof soo gubtay siiba gubashada level one-ka ah yacni gubashada marna neerfahoo dhan baa qofka gubto oo aada uma dareemo laakiin marna aad buu u dareemaya waa markuu neerfuhu nool yahay kuwaana way siiyaan alxuruuq الshadiida waxay kaloo siiyaan bacd alcamaliyaat اljaraaxiya dadka la qalo qaar ka mida waa siiyaan laakiin waa inuu dhakhtar qoray wakti muxadadana la siiyey lagana ilaaliyey inaanu ku noqonin addacted amaa qoladan kale iyagu wixii dawanimada loogu talagalay bay u isticmaalayaan drag ahaan iyo maandooriye ahaan qofku markuu cabo dee waaliduu bilaabaa wixii aynu sheegaynay oo dhamme waa ku soo baxaan haddii uu waayana waxaa ku dhacaya inaanu noolaan karin inaanu seexanaynin inuu jidhkao dhami iscuncunayo inuu isku kaajayo waxaynu balaayo akhrin oo dhami waa wada qabaan waana mushkilaadka ugu badan waxay ka mid yihiin kuwan ay irbadaha ku isticmaalaan marka xanuunada dhiigaga laga qaadoo dhanna inta badan dadka morfinta isticmaalaa way u ku dhaca aids le maxaa la yidhaahdaa beer xanuun le waxaasoo dhan leh markaan soo duuduubo kanka ka sii khatarsani morfinta waxaa ka sii khatarsan hirowiinka hirowiinkuna morfiinkaa laga sii saaraa afiyuumka morfin baa lagala soo baxay morfinkana waxaa laga sii saaraa maxay herowin baa laga sii saaraa herowinku isagu wuxuu kaga cajab badan yihi mar iyo laba intaad cabtaabaad adhactive noqonaysaaba wax badan ba isaga uma baahnid inaad muddo soo is-isticmaashiyo waxaasi se waxa laga yaabaa laba jeer haddii aba aad cabto inaad mar saddexaadka adhactive noqotaabaad u badan tahay waxaanay leeyihiin morfinkaynu sheegaynay afar ilaa toban jeer buu ka raadayn badan yahay yani wuu kasii waali badan yahay waa isna boodhar yar oo cad oo naacim ilmalmasa bay idhaahdaan qadrhaadh biyaha ku milmi kara kelimadda hirosh ee jarmalka abuu asalkeedu ka yimi oo macnaheedu yahay adawaa'i qawiyi taahiir la macnaa waana kuwa ugu khatarsan ee la isticmaalo buu ka mid yahay marka la cababana waxaa bilaabma isaga taأiirkiisu wuu bilaabmaa afar ilaa lix saacadood baanu taأiirka waalida ugu weynu ku jiraa maraykanoo qura hirowiinka saddex milyan oo qof baa dhegtida bay idhaahdaan saddex milyan oo qof oo u dhexeeya labaatan jir ilaa soddon jir maaha dad waaweyn da'diina saddex milyan oo qof oo labaatan jir ilaa soddon jir u dhexeeya waa weliba raqamka muclanka ee dowladdu ay sheegatay ma aha waxaa meelaha iska jooga inta dawladdu sheegtay ee muclanka ah la caddeeyey daktirkaaba saddex milyan gaadhaya bay yidhaahdaan waana mawaadda leh ah, dependencyga nafsiga iyo ka cudwigaa labadaba qofka cabbaana inta badan wuxuu ku dambeeyaa bay yidhaahdeen ama isdil ama musixaadka caqligaa buu inta badan ku dambeeyaa noloshiisu labadaa midun bay noqotaa marka hore ay cabbaan waalidan iyo farfarxaddan waa helaan dareemadu waa ka lumaan wadna garaaciisu wuu gaabiyaa adhow markuu waayana ama muddo markuu isticmaalayana wixii aynu balaayo sheegayno o dhan oo laba laababa ku yimaada maadada saddexaad ay tilmaamaan waa koodayiin koodayiinku afyuunkaasna laga soo saaraa waa maaddo inta badan ku jirta dawooyinkana cabtaanee loo cabo qufaca dawooyinkan durayga qufaca loo cuno haddaad eegto codayin way ku qoran tahay two percent one percent waxaynkaasi iyadaabaa lagu daraa inta badan waxaa loo isticmaalaa quxquxdan qofkiiyo waxa kan inay ka dejiso laakiin qoladan sakhraamku iyagu waalidoodii ayay isticmaalaan kuwaasay la mid tahay waxaa ka mida cocaintii oo nin niman la yidhaahdaa eighteen sixtigii uu soo saaray muddo toban sannadoodabay isticmaalayaan markii hore waxaa loo adeegsadaa takhdiir mowdiciga ah in jidhka meel gaara marka la suuxinayo suuxdin gaara ayaa loo adeegsan jiray laakiin habarqabayaashii cabbi jiray balaayooyinka markiiba waa heleele qaar ka mida culamaa'i nafsiguna way ammaaneen oo segmon freud oo kale iyadu u dhintaan rajaynaya bugaagtiisana aad buu ugu ammaanaya mutcada laga helay iyo waxa laga helay maraykanku شhan iyo toban milyan oo kamidaba adhagtidha bay idhaahdaan kokayinka meelaha ugu badan ee lagu isticmaalaa buu ka mid yahay kuwii hore nabayaal bay ahaayeen isagu waa stimulant waa sida qaadka oo kale waa kiciye waa kuwan soo jeedka iyo hurdada kaa ilaalinaya caajiska iyo waxaasi kaa kaxeeya buu ka mid yahay waxa aynu xanuunna sheegayno dhanna wuu wataa withdrawal symptomskiina waa leeyahay waxaa ka mida ah maada ay crack yidhaahdaa cracga laftiisu eighteen ninety three ayay soo saareen waa maado cocainka laga soo dhex saaray oo ka degdeg badan xagga raadaynta oo fifteen seconds gudahood ayuu qofku bilaabayaa inuu raadaynteeda dareemo mawaadda tan aan tilmaamaya runtii wax la soo koobi karayo maaha maalan haddaan tilmaamo kuwan hallucationka keena ama asumuum الnafsiya bay culamada qaar yidhaahdaan ama mufsidaat lilcaql dareemada qofka nooc min waaliya dadkan waalan oo kale qofka ka dhigaan bay yidhahdaan kuwan hallucationiska keena waxaa waa noocyo tiro badan oo man made ah inta badan waxaa lagu sameeyaa laababka l ama kuwa kale u dhigme tirada badan leh asalkooda qaarkood dhir baa laga soo saaray sida maskalinkoo kale ama caqaarkan ay s t p yidhaahdaan s t p yani magacyada quruxda badan la ula baxeen baa kaaga daran s t p st waa serenity asafa td waa triquality waa alhudu pdna waa peace waxay ka dhigeen in saafinimo deganaanshiyo iyo nabad bay yidhahdeen baa la yidhaahdaa qaarka magacaasay u bixiyeen s d p bay u bixiyeen laakiin intan midna ma leh ee wuxuu leeyahay inuu ka mid yahay kuwa ugu khatarsan ee la isticmaalo waxay keenaan kow qofku inuu nooc minwaali nooc kalaa galo oo ah aragtidu inay isbeddesho midabba inuu arko wax inuu maqmaqlo midabada muusig iyo wax la socda inuu dareemo ba yidhahdaan sidii wax duulayoo kale inuu yahay hawada lalaya wadnihiisu inuu kaco matag inuu qabto inuu wareero inuu qabandhacyoodo jidhirhcoodo muddo markuu isticmaalana waxay idhaahdaan alidraak ilxisi ba idiraab baa ku dhaca dareemayaasha qofka o dhan baa khalkhalgala cunadu ka go-a mararka qaarkood ikti'aabka iyo xanuunadan depressionska ku dhaca cromsomska caruurta yaryar waxbuu ka bedeli karaa bay dhahdaan ee mushawaha hadday islaantu cabto kuwa uurka ku jira waxbuu ka bedelaa kuwaasina waa caqaaqir kale oo hallusation keena oo iyana nafta bini aadamka oo dhan khariba b c b baa ka mida lcd gaasa ka mida s t b gaasa ka mida maskelinkaasa ka mida waa qaa'ima aada u tiro badan ilaa toddoba iyo labaatan kiniin ayay umam اlmutaxida ku qorayaan liiskooda oo noocan ka mid ah dee haddii loo gudbo isaga baabkii dhakhaatiirtan madaxana iyadu dee waa ka daraysa oo ah munashiطaadka iyo munabahaadka oo ah mawaad asalkeeda daawo loogu tala galay amfetaminka waa maado waxa lagu daweeyo waxaa ka mid a ah miisaanka lagu dhimaa qofka ballaadha ayaa loogu talagalay in shahiyada lagaga lumiyo abitite-ka hungurigu inuu ka lumo cunada u naco si uu u dhuubto qaadka isku kooxiyo inta badan qaadkuna waa la mid waxaa la mida ah, shalal الricaashi ama waa xanuunkan barkansoska la yidhaahdo gariirtada xanuunku uu keeno waxaa la mida oo loo siiyaa dadka qaarkood depressionsku xanuunadan aqaar ay ku dhacaan mararka qaarkood waxaa la siiyaa dadkan khamriga addictedka ku noqday laga daweynayo mararka qaarkood waxaa la siiyaa dad suuxdimo ku dhacaan mararka qaarkood waxaa la siiyaa carruurtan isku kaadida ee habeenkii kaadida ceshan kari weyda waxaasoo dhan waa dawo lagu daweyn jiray maxfortan la yidhaahdiy waa ugu caansan laakiin hadda waxay u isticmaalaan kuwan kaxeeya truckska gawaadhidan waaweyn iyo taleemada iyo shaqooyinkan adag qolada qabata iyo maaliska waxaan ka shaqeeya iyo kuwaasoo dhan baa hadda isticmaala waxaana loo isticmaalaa inuu hurdada ka kaxeeyo inuu daalka ilowsiiyo inuu sida qaadka oo kale waxaa laga raba qaadka oo kale ayaa intiisa badan loo isticmaalo waayo qaadka iyo amfetaminku chemical structurekoodu resubrical bay isu yihin only hydrogen tan xaggaa ku sawiran baa kale xagga kale ku sawirantaa in chemistry yani difference badan ma leh walidaalika ba waxay ku tilmaamaanba inuu yahay qaadkuna waa natural amfetamin bay idhaahdaan kanina waa synthetic amfetamin midna waa amfetamin natural oo ilaahay abuuray midna waa mid synthetic oo lagu sameeyey laabka lagu sameeyey kinin ahaan way u liqaan oo waa e, biyo ahaan way u cabbaan sharaabka waa ku darsadaan hadday doonaan waa isku mudaan noocyo tiro badan bay ka soo saaraan kuwa kan oo ay suuqyada ku faafiyaan waxyaabaha ugu caansan ee uu leeyahy waxaa ka mid a ah, ee xanuunada uu keenaa insaanku shakuuk buu noqdaa paranoid waa waxaa soomaalidu ay buufska tidhaahdo qaabkuna uu keenaa markuu bishaaraduna ku badato qaadkana wuxuna problemsuna ku bataan marka dambe waa lay xamanayay iyo waa lay maagayay iyo waa laga shakiyey iyo warkaasuu bilaabaa all that waa paranoid waa amfitaminada waa xanuunaday keenaan qaadka ka mida amfitaminkana an sheegaynay baa ka mida ah. wuxuu keena waxaa ka mida ah tashawushu dihni inuu qofku marka dambe caqliyan afkaartiisu ay toos noqon kari weydo wasniga inuu lumiyo miisaanka inuu lumiyo inta badan qaadkuna wuu keenaa inuu qofku miisaanku ka lumo sidaan vitaminku u keenaa wuu keenaa waxay ku tilmaamaan culimmadu in boqol afartan min mudminiy اmunshiطaat yamiluuna ilى shukuk اlcudwaani bay yidhahdaan dadka cuna amfitaminada ay qaadkaayo kuwaasi boqol afartan ka midi inta badan waxay marka dambe ku dambeeyaan bay dhahdaa shaki cudwaaniya shaki dilaaya waa la xamanayo wax dilayo ama u wax maagayo buufiskaasi oo weliba aan ahayn buufis un intuu iska buufo u meelihiisa joogaye ah buufis mujrima inuu hadhow wax dilo aad loogaga cabsi qabo boqol kiiba toddobaatan ka midina waxay idhaahdaan guryahooda iyo reerahooda iyo waxaasi way dumaan iyagoo ka shakiya dumarkooda guriga dabaday baa la yimi iyo cid baa soo martay iyo baabkaasuu bilaabaa marka waxay yidhaahdaan inta badan waxaa ku dhacda boqolkiiba toddobaatan ee shakiga daa'imka ay qabeen ba ayay ku lumaan waxaa ka mida ah qaybta sideedaad haddaan tilmaamo munawimaadka munawamaadku kuwii hore waa cagsigooda waa seexiyayaal waa daawooyinkan asliya loo isticmaalo qofka in lagu seexiyo kuwan hurdada kiniinadan loo liqo in qofku uu seexdo ama nucaas uu dareemo jurcaadkiisa basiidka ah laakiin markay quantity badan qaataan iyana waa barbitrateska waxaana yidhaahdaan oo dhan markuu quantity badan qaato iyana waxay keenaan mukhadaraadka ka mid yihi asliyan waa daawooyin dhakhaatiirtu ay qorto siiba culamaa nafs dadkan xanuunada seexanwaada iyo warwarka iyo walbahaarka iyo walaaca iyo waxaana ay ku dhacaan waa dawooyinka loo qoru ka mid yahy طabiibka nafsiga ee sycatriska ama sycologiska ahi waa daawo uu kuu qorayo caadiya asliyan laakiin qoladan drug adectedka ahi waxay u iibsadeen in soomaaliya ma ogtiin diazabam iyo wax la nooca inay wada isticmaali jireen toban toban iyo labaatan labaatan midh ay u liqaan one time waa uun kuwaasi waxay idhaahdaan laba kun iyo shan boqol oo daawo oo noocaasaa jira oo murakabaad kala gedisana oo konton ka mida yustakdam طibiya ilى اlan konton ka mida weli dhakhaatiirtaa isticmaasho bay leeyihin laakiin in badanoo ka mid ah oo ama laysku mudo ama kinin ahaan loo liqo asliyan waxaa loo isticmaali jiray dadkan seexan waayo in lagu daweeyo dadkan eh, ku dhaco migraynka iyo xanuunadan madaxa ee eh, wareerka adagi uu ku dhaco dadkan calool xanuunka qaarkood alqurxa almacdiya ay ku dhacdo dumarkan maalan eh, dhiigga markay helaan ku xanuunsada camaliyaadka jaraaxigaa qalitaanada marka la samaynayo ama ka hor ama kadib in qofka la siiyo xataa dadkan ay ku dhacdo surciga suuxdimaha qaybo ka midi waxaasoo dhan baa la isticmaali jiray xataa waxaa isticmaala asulطaaت اlamniya booliiskan waxbaadha iyonoo kaniinaday dadka laqsiyaan marka ay rabaan ay waxbaadhaan kuwaasoo dhan marka la isku daro iyaguna waxay ka mid yihiin mukhadaraadka corticaska qofka bini aadamkaa ama maskaxdiisa qaybaa ka mida ah waxyeela keena depressionka iyo xanuunada noocaas iyo keena qofka miisaanku inuu ka lumo keena qofku inuu hadalka xataa ku gadmado xanuuno badan bay iyana keenaan markaan soo koobo waxaa ka mid ah kiniinadan dhakhaatiirta madaxa ay bixiyaane dibrosetinska muhadica ah dadkan psychologicali xanuunsanaya ama xanuunada psychiatriga hayaan la siiyo iyaguna qaybo badan oo ka mida ah kiniinadooda waxay dadku u isticmaaleen qaladkan kale oo waxbay qarribeen waxaa ka mid a waxyaabaha kan mudiibaadka almudiibaat الطayaara واlasmaaq mudiibaadku waa solventiska solventisku waa waxa kan waxyaabahan aan biyaha ku ku milmin lagu milo ama lagu maydho ee warshaduhu isticmaalaan weliba kuwan iyagu waxay kaga khatarsan yihiin solventiska kani iyo xabagtu iyagu waxay leeyihiin suuqa caadigaaba yaalin oo dee warshadaha caadigaaba isticmaala maalan dumarku markay marsadaan ba halkan yar ay cidiyaha ku casaystaan kan lagu maydho ma taqaani maxaa la idhaha ya maxaa la idhaha tindar tindarrada tani waa solvent waa kuwan lagu sakhraamuu ka mid yahay waxaa ka mid a ah dee benziinkan caadiga ah ee ay yararku shubtaan waxaa ka mid a xabagtan kabaa iyo looxaanta iyo wax la ysugu dhejiye ee ay isticmaalaan kuwan iyaga waxay kaga khatarsan yihiin bay leeyihiin kiniinadii farmasiga lalahaa ha iibinin ma aha ilaa iyo dee dhakhtar daraga ka baac mushtareeya inuu qora mooyaane ma aha waxyaabihii mamnuuc ahaa in la soo dejiyo iyagu waa wax meel walba yaalla bay leeyihin dukaamada caadiga a ah yaallo laga iibsan karo iyana maskaxday wax yeelaan beerkay wax yeelaan sambabkay wax yeelaan bale dhuuxay waxyeelaan waxaasoo dhan iyagoo sababa bale waxay dhahaan faqru dam animiyay keenaan xataa dhigyaray keenaan waxay keensadaan suluuku cudwaaniya inuu qofku noqdo qof mujrimo oo wax iska dila ama wax maaga iyaguna waxay ka mid yihiin un marka laysku soo daro drugiska loo isticmaalo waana kuwaasi qofku sidii wax riyoonayo kalu noqdaa bay yidhahdaan markuu cabo shabhu xilm waa day dreaming ayuu galaa waxaasoo dhan marka aan isku daro waa nawciyaad ka mido ah aan wax ka tilmaamay waxyaabihii drugska maanta la isticmaalo maxaa loo isticmaalaa waxaa lagu falaya caafimaadkii way xun yihiin dhadhankii waa wada qadhaan waa wada qurmuun maxaa bini aadamka ku kalifay kow badhkood dadka badh dacfi iimaaniya u geeyey oo ilahi waa ka nebigu calayh الsalaatu wasalaam ka xadiidku leh walaa yashrab اlkhamra xiina yashrabuha wa huwa muؤmin ma cabo khamriga markuu cabayo isagoo mu'mina waxyaabaha bara dadka waxaa ka mid ah asdiqaau suuga saaxiibka xun oo qof ragga caba hadduu arko qofkii oo la saaxiib yahay maalinta dambe adna waad qayilaysaa suu kuu leeyay maalinta cagaartan isku day waxaa ka mida bay dhaha waxyaabaha keena xoolaha iyo wakhtiga firaaqa ah waagii hore intaana iminka dunidu sii dawakhin ee dabaqaadka hoose baranin inta badan drugska waxay isticmaali jireen dabaqadda maalqabeenka iyo qolada kibirtay lacagna way haysteen wakhti badan oo firaaqo waxay ku qabtaan ay waayaanna way jireen dabeetana wakhtiga aan isku dhaafinno ayaa ama loo qayilay ama loo waashay ama loo isticmaalay waxaa kaloo jira dadka badh oo wax beena loo sheegay oo ah waaqacan dhibtiisaaad ilaabaysaa iyo dareemo fiican baad helaysaa iyo qaar lagu yidhi ninnimaday korisaayo oo gabadha waad e, toddoba sideed jeer baad noqnoqonaysaa haddii aad bahalkan cabta iyo bini aadamku waxaasuu iska jecelyihi beenaha inta la ysugu akriyey ayaa qaarkoodu cabbeen dhammaantoodna waa awhaamaan waxba ka jirin waxba kama jiraan dhammaantooda cagsiga inta badan u wada wadaan waxyaabaha sababa waxaa ka mid a ah, caruurta oo aan gurigu si fiican u ilaalinin yaa ayuha aladiina aamanuu qu anfusakum waalikum naara waayo teenagerisku waxay leeyihiin dhaqan la yidhahdo waa risky behavior wax kastooo loo sheego horta maadadba tijaabisid bay yidhahdaan just try it war isku day waxaan uu xun yahay uu xun yahay soo maa bal anagna siduu u xun yahay waxaa ka soo baxa caawa aan cabno anagna waxaynu aragno dabeetana laba saddex casho markuu ku celceliyo ama kuwa ay saaxiibo leeyihin ay ku celceliyaan marka dambena drug addicted buu noqdaa marka heroin hadduu laba goor cabo de khalaas uma baahana hadhow isagoo gariiraya isaga tegaya meeshii lagu hayay idan xaafadda ama gurigo a si fiican u ilaalinin waxaa ka mida dadka qaar oo mawaad caafimaad loo siiyey si xun uu isticmaalay laakiin waxaa kaloo ka mid ah oo draga dunida faafiya qasdan dowladaha qaybo ka mid ah oo taarikhda bani aadamka waxaa maqasheen waxa la yidhahdo obium wars dagaaladii afyuunka ee dunida soo maray oo masale dhaqaale daraaddeed loo galay waxaa jira waxaan ay dhahdaan dirty game financing maalan aan laba tusaale idin siiyo waddanka jina la yidhaahdo waxa uu yaqaanay waddan qafilan buu ahaa culturally dean confuciism la yidhaahdo rumaysan nabadda jecel dadku aanay cunfiga iyo dagaalka ku badnayn wax soo saar waddankiisu uu leeyahay isagu market isugu filan dabadda aan waxba ka soo dhoofsaninoo dad nationalist ah dabeetana reer galbeedka maalan ingiriiska oo kale reer galbeedka saddex shay buu ka iibin jiray wuxuu ka iibin jiray eh, bahasha la yidhaahdo borsaliinta ama dhoobada weelkan dhoobada laga sameeye waxaa xariirta silicoonka silk xariir waxaa kaloo ka iibin jiray shaaha madow shaahan la cabo caleenta shaaha original waxa iskale jina ingiriiskuna shaaha aad buu u cabbi jiray kadib dagaaladii eh, ka dhacay maxaa la yidhaahdaa maraykanka civil warskiisi ka dhex dhacay iyo wixii la midka ahaa waxaa yaraaday ingiriiska cajsi tijaariya galay hard currency uu ku iibsado wixii buu waayey dabeetana wuxuu bilaabay inuu jiniiska obium baro obium buu ingiriisku soo geliyey quanzu meel la yidhaahdo ayay obiumka keenaan dabeetana suuq madow dadkii bay bareen way gadeen lacag adagoo badan baa ka soo gashay oo uu shaaha madow siisto combany buu sameeyey la yidhaahdo east indian company oo uu leeyahay ingiriis indiya barigeeda iyo waqooyigeeda wuxuu ka dhigay meel afyuunka lagu beero dabeetana dowladda ingiriis baa afyuunka beerta jainay tuuga ku geysaa dabeetana lacagta hard currency-ga ay soo hesho ayay ku isticmaashaa inay shaah iyo waxaan ka iibsato xad bay gaadhay baa la yidhaahdaa barjadka dowladda jina oo dhan uu ka batay lacagtii uu ingiriisku ka helayay heroinka uu ka helayay eh, obiumka waddanka jina ba ku mamnuuc buu ahaa maalintii dambe ayay xoog waxay ku tijaabiyeen inay meeshii gonzo magaalada la yidhaahdo kantoonka ah inay qabtaan ingiriiskiiyo wixii joogo o dhan iyo reer galbeedkii iibinayey obyamka in laga ururiyo obyamkii oo dhan baa laga qaaday dabeetana ingiriiskii ma british citizens baa xoolahoodii la qaaday buu yidhi dagaal buu soo bilaabay horta ka hor waxay direen maxaa la yidhaahdaa e, wafdi buu china diray uu u diray ingiriiska laga codsanayo ingiriis naga daawon obiumka baarlamaanka ingiriiska ka dooday glasgow odaygii la odhan jiray bergii dambe ra-iisal wasaaraha noqday mooyaane baarlamaanka ingiriiska o dhan wuxu isku raaciyaan laga dayni lagu wado chine obiumka ha lagu wado boqoradday u tageen boqoradduna waa ka soo diiday ingiriisku wuxuu bilaabay waagaas waxay ahayd waaguu hubka casriga ah iyo wax soo helay dabeetana dagaal buu ku qaaday jine obyom warkoo la odhan jiray waa nineteen thirty nine dagaal socday ilaa nineteen forty two ayuu ku qaaday dabeetana jina dagaal diyaaruma ahayn ilaa soddon kun baa laga dilo askari markiiba waa la jebiyey jina mucaahada buu ogolaaday mucaahado nanjing la yidhaahduu la galay oo ah awal hal magaalo baalku iman jiray soo ma ahayn guanzu waxay yidhaahdeen sadde shan freeport inaad samayso oo obiumku ka soo dego jasiiradda hong kong la yidhahdana inaad annagana siiso china waa laga xoog batay wuxuu aqbalay shan magaalo oo shangahay ka mid tahay oo guanzugi ka mid tahay oo jinmen ka mid tahay vuzu ningbu shan magaalo u ogolaaday inay reer galbeedku daragga keenaan china laga iibiyo hong kongna wuu siiyey yurubiyankii kale ay isu tagoyo waxay idhahdeen lafteennu kama maaranno faransiiskii iyo maraykankii iyo wixii iyana waxay idhahdeen hana lagu daro mucaahadada iyana obiumkay keeneen china o dhan baa la waalay chine waxaa la yidhahdaa waagiisii hore eighteen fiftygii laba milyan bay ahaayeen dadka cabi jiray eighteen seventy eight boqol iyo labaatan milyan oo chinisa darag adhag tidhahaa baa la yidhahdaa jiniiskii muddo markuu joogay wuu adkaysan kari waayey dibbuu haddana yaro u dagaalamay fransiiska iyo eh, maxaa la yidhaahda iyo ingiriiska oo labadii quwadoodee markaa dunida ugu weynaaba isugu tegey jina haddana dib loo tumay laba magaalo waaweyn oo kalea la qabsaday jina waxaa la yidhi dib waa inaad u saxeexda mucaahado haddana eighteen fifty eight kii waa obium warkii labaad ayuu aqbalay mucaahadada dambe maxay tahay iyana markii hore hal meel buu ka diiday dabeetana shan buu ogolaaday marka kan waxay la eegteen wakhtiu taybatkana ay isdilayaan dabeetana waxa ay ku amreen koob iyo toban dekadood inuu aqbalo oo obyamka laga soo dejiyo waa koow marka labaad bay idhaahdeen waa inaad ogolaataa obyamku inuu sharci yahay oo qaanuunkii mancinayay waa inaad rafcidaa qaanuunkii mancinayana wuu rafciyey marka saddexaad bay idhaahdeen Eh, missionariga maxaa la idhahdaa kristanka faafistiisana waa inaad aqbashaa oo wadaadada iyadu diinta faafiyaan marka afraad waxay idhaahdeen ninka reer galbeed waa inuu free u ahaataa meeshuu doono ee jina ka mida ah inuu tegi karo kana soo noqon karo bilaafiisa in lasoo geli karo waddankaaga o dhan marka afraad bay idhaahdeen waa inaad ogolaataa in eh, aad samayso maxaa la idhahdaa hay-a diblomaasiya oo baking inaanu degno waa inaad ogolaataa wixii oo dhan baa jina haddana lagu qasbo mar dambu haddana saxeexay heshiiska la odhan jiray tainjin mar buu eighteen fifty nine kii yaro gilgishay dib baaba loo weeraro ilaa bakin baa la qabsaday dabeetana wuu iska ogolaaday mucaahado kaluu saxeexo la yidhi wixii kharash naga baxay dagaalkana weliba waa inaad bixisaa waa dee cadaaladda galbeedka yani waxaan leenahay dunidu muxuu daraga u faafayaa waxyaabuu daraga u faafo waxaa ka mid ah dowladaha xooga badan leh ama waaweyn qaybo ka midaba ah hard currency ka raadiya saa daraaddeed ba aqoon-yahanada qaarkood ku doodayaan suuqaqa dunida ugu waaweynee dhaqaalaha qaybo ka mid ah hard currency-ga ugu badan ee lagu taageeraa inuu yahay daraga lacagta ka soo baxda haadii waaxida mar labaad waxa uu socda bay dhaheen dedi gameska lagu finance gareeya mukhaabaraadka caalamiga ahi waxaa jira acmaal ay rabaan inay fuliyaan isla markaasi xukuumadahooda ama baarlamaanadooduna aanay aqbalaynin in maxay ay barjad u oggolaadaan waxyaabahaasi laakiin dowladda ayaa mukhaabaraadkeeda iyo dowladda waxay isku raacisayiin in ficilkan la fuliyo xaggee budget looga keenaya all dady gamesko dhan waxaa budgetkooda laga soo saaraa mukhaabaraadka caalamigaa ah baa iibiya drugska dunida iyaga trafic ka noqdo kala raroo wada lacagta ka soo baxdana dowlado dhan baa lagu ridaa waa maqasheen eh, nicaragua iyo watergatekeedii nicaragua gate maraykanku isku haystay waxa ka dhacay o dhan calى kuli xaal waxaan uga jeedaa asbaab iqtisaadiya oo dowlado waaweyn oo raba hard currency inay helaan waa ka mid asbaab amniyana waa ka mid oo amniyaadka caalamku waxay isticmaalaan dadka ay rabaan inay shaqada qortaan dad badan baa can ariiqi darag lagu qortaa ama dragoo loo ogolaado inuu ka baac mushtaraya ha noqdo ama isagoo la cabsiiyey ha noqdo marka dambe baahday dabeetana dragana la siiyo informationkana keena drugsku maxay dhib bini aadamka ku hayaan de waxay dhib ku hayaan waa iska wada garan kartaan marka kale saxiixa maa dhib bulsheed bay ku hayaan oo dhib dhaqaalay ku hayaan human resourcekii wadanadu ay lahaayeen oo dhami waa dumeen oo marka lagu yidhaahdo waddan baa boqol milyan oo dhallinyaradiisii ay drug addected tahay that means waxa weeye human resourcekii waddankuu lahaay oo dhami dhulku galay waxay dhahdaan wuxuu dhib ku hayaa family economics oo draga waaweyn dadka barta faamiliyadoodu dhaqaalahoodu iskama xejiyo intooda badani waa u burburaan sababtaa darteed waxay dhahaan dhib wuxuu ku hayaa wax allaaliya waxa ijraam wadanada ka dhaca inta ugu badan leh waxaa gala maafiyooyinka daragga ka baacmushtareeye dadkan caba iyaga ikhtiyaalaadka iyo dilka iyo ijraamka iyo maafiyooyinka caalamiga ah oo dhami inta badan waa waxa kan bay isticmaalaan waxay yidhahdaan accidentska ugu tirada badan leh dunida ka dhaca gawaadhidan isjiidha iyo dilalkan iyo waxaan oo dhami waxay u dhacaan dad sakhraansan iyo dad roogaysan iyo dad mushkiladdana haysato waxay dhahdaan aahaar caafimaad oo khatara buu dunida ku hayaa xanuunada faafo oo dhan dragan waxyaabaha faafiyay ka mid yihin misaal basiita haddaan idi siiyo soomaali meel ku qayalaysa oo labaataneeye ka yar baa la yidhi ayay qolada caafimaadku ku qabteen meesha iyagoo jooga dabeetna waxay keeneen kuwii caafimaadkaa waxay keensadeen waa yurub meel ka mida ah, in sawir halka lagaga wada qaado halkaa sawir lagaga qaaday intoodii ugu badnayd tibay baa laga helay kooxdii guriga ku wada qayilayse marka qura la wada qabtay intoodii ugu badnayd labaiyo toban baan filaya inay yidhahdeen ba tibay laga helay labaatan qof mise sideed baa laga helay labadaas aanan kala hubin yani maxaa keenay qol yar baa la ysku xidhay waaxid dee tibay sida baa dhex fadhiya tan qolka yara laysku xidhay ee biyaa la wada cabayo ee qiiqa laisku wada afuufayo sigaarka laisku afuufayo shaa la wada cabayo waxa la qabo dhan waa la kala wada qaadaya idan all infectious diseaseska inta ugu badan leh qoladan draguna waa kuwan da irbadan yar iyo wax isku wada mudo ee isku nooc isku wada mudo oo waxa kan kala wada qaada marka waxay leeyihiin caafimaadka dunida caafimaad darrada qaybta ugu badan le iyaga keena waxaa kaaga daran qaybaha aynu nidhi cudwiya muu qofku wuu laazima oo aanu ka maarmi karin waa in loo sameeyaa musixaad meelo dhakhaatiira oo lacag badani ku baxdo oo dadkan si dib loo rehabilitation loogu samayn karo si looga miiri karo waxa kanoo qof caafimaad qaba isagoo ah uu soo noqon karo dowladaha qaarkood baa malaayiini kaga baxda dowladaha qaarkoodna dhakhaatiirtaba way goyn waayaan meelaha caafimaad ee noocaasiya ma awoodi karaan inay sameeyaan waxaynu isweydiinaynaa markaa malxal wama alxukm الsharci xukumka sharciga ah wuu fudud yahay isagu oo aslan waxaynu naqaanaa islaamku wuxuu u soo degay maqaasid shana inuu ilaaliyo caqli qofka bini aadamka ah iyo jidhka bini aadamka iyo caafimaadkiisa ah iyo maxay maalka qofka bini aadamka ah cirdiga iyo sharaftida qofka bini aadamka ah yacni shanta qodob aynu naqaano ee waaweyn buu islaamku ilaaliyaa maandooryuhu shantaaba waxbuu yeelaa kow ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu bini aadamka karaameeyey walaqad karamna bani aadama waxamalnaahum fi اlbari wاlbaxr warazaqnaahum min الطayibaati wafadalnaahum calى kaiiri miman khalaqna tafdiila ilahi wuxuu leeyay bini aadamka waa karaamaynay bad iyo beribana waa qaadsiinay waxa wanaagsanna waanu ku arsaaqnay baa ilaahay yidhi in badanoo aan abuurayna waan ka kor yeelay waxyaabaha ugu waaweynee lagaga kor yeelay caqliga ka mid ah ilaahayna qur-aanka in badan buu caqliga ku ammaanaya laa yacqiluun qaar badan lagu tilmaamaya ama wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ama la tilmaamaya ululalbaab ama ulunnuha caqligu shareecadu aad bay u ammaanta walidalik ba axad alculamaa ayaa wuxuu leeyahay طaa'ifa munxarifa bay caqlaaniyiin u bixiyeen buu yidhi waa eray bixin aada u qaldan buu yidhi waayo meel uu caqligu diintu ku maagtay ma jirta e eh. selafku ahlulahwaa bay odhan jireen buu yidhi kuwa kane caqli maha waxay raacine waa hawa buu leeyahy iyaan caqlaaniyiin la odhanin caqligu sharciga wuu ammaanan yahy ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun baa ilaahay yidhi laa yacqilkaa ah waxaan ammaanayn waxaa cajab mudan markaa qofku inuu alumma alcaaqila intuu doorto inuu ka tago alumma alxayawaaniyati alati laa tacqil inuu doorto inuu ku biiro bimaxdi iraadati maanlaawayaasha inuu ka mid noqdo isagoo ku jiray maxay kuwa caqliga qaba waxaa ilaahay inoo tilmaamay طayibaadka warazaqnaahum min الطayibaat baa ilahay yidhi waxyaabaha wan wanaagsan baanu ku arsaaqnay baa la yidhi subxaanaه wa tacaala waxa wanaagsan baa ah wixii la cunayey waxa xuni waa mamnuuc yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min aayibaat kuluu min طayibaati ma razaqnaakum washkuruu lilahi in kuntum iyaahu tacbuduun islaamku markaa ma ogola wixii caqliga waxyeelaya ma ogola wixii jidhka iyo nafta waxyeelaya walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima barlafiina ha dilina baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka war gacmihiinna halaag ha isugu ridina baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala wuxuu nabigu leeyahy laa darara walaa diraar war dhib iyo isdhibi midina ma jirto idan shareecadu wax kasta oo caqliga waxyeelaya caafimaadka waxyeelaya jidhka waxyeelaya cirdiga iyo sharafta waxyeelaya maalka waxyeelaya waa mamnuuc maandooryuuna intaaba waxbuu yeelaa maalku waxyeela ilahayna qur-aanka wuxuu leeyay ina almubadiruuna kanuu ikhwana الشhayaaطiin wakana الshayطaanu lirabbihi kafuura dhaqaaluu waxyeela diintu waxyeela waayo khamriga ilahay wuxuu ku tilmaamay inama yuriidu الshayطaan an yuuqica baynakum اlcadaawaةa wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakum can dikr اllahi وcan الصلاة fala antum muntahuun khamrigu colaadiyabuu abuuraa baa la yidhi iyo uurxumo wuxuu kaloo idinka celiyaa ilaahay cabsidii iyo dikrigii iyo salaad dee maandooriyuuna intaba wuu celiyaa colaad iyo dagaal iyo rabshadna wuu abuuraa nebigu alayه الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa wax kasta oo muskiri inuu khamriyey wax kasta oo lagu sakhraamo inuu khamriyey maandooriyaasha qayb ka mida waa lagu sakhraama wax kastaoo caqliga tegsiiyo dee haybuuba qof ku ridaanayana waa mamnuuc sida sunta iyo xashiishka iyo wixii kaloo la mida walidalik ayaa culimadii hore nin ka mid ah ibn اlxajar alhaytami kitaabkiisa kabaa'irta kabiirada boqol iyo toddobaatanaad wuxuu ku tilmaamayaa maandooriyaha ibn اlxajar alasqalani fi fatxi اlbari wuxuu leeyahy waxaa loo daliishan karaa kullu muskirin xaraamkaasi wax kastaoo lagu sakhraamo sharaab noqoya xashiishad noqoya iyo wax kale noqoyaaba oo isku mid buu leeyahy imaamu nawowi fii majmuuci wuxuu ku leeyahay wax kastoo caqliga zuuliya ama sharaab ha noqdo ama wax kale ha noqdee ama xashiishad ha noqdee xukumkiisu waa xukumka khamriga oo kale waana xaaraan salaaddii iyo wixii uu ka tegayna inuu soo celiya waa waajib bay ku tahy xadi mayna laakiin tacsiir baa lagu leeyahy culammadu waxay tilmaamayaan maandooriyuhu waxay yidhahdeen waa mufsidun lilcaql مخرب للبدن مضيع للمال مخرب للشخصية مجلب للضرر مجلب ل... يعني waxay tilmaamayaan inuu yahay waxa caqliga xumeeya jidhka xumeeya xoolaha lumiya shakhsiyadda qofkiiyo bersonalitigiisa waxyeela dhib oo dhan u soo gaadhsiiya haddii wixii diinta waxyeelayo oo caqliga waxyeelayo oo xoolaa waxyeelayo oo naftii caafimaadka waxyeelayo oo sharaftida waxyeelayo waxa hadhay ee waanu mamnuuca ku noqonayni muxuu yihi hadduu intaaba waxyeelayo waxaan ku koobayaa sidee loo daweynayaa addunya kullaha waa isku dayday oo daawo way u weyday dowladaha umamka isu tegey cid walba badi bulshada inteeda badani waa la dagaalansantay kooxaha haddana gaara le mooyaane bulshada inteeda badani way la dagaalansantay laakiin haddana waa la joojin kari waayo laba tajribo ayaan markaa si kooban u tilmaamaya oo waxanba joojiyey midna ay casrigii nebi moxamed tay alayhi الsalaatu wasalaam midna ay casrigan tay tajriba waa tajribadii khamriga iyo islaamka khamrigu carabta dhexdooda wuxuu ahaa wax faafay oo dadka oo dhami uu cabo intiisa ugu badani wax haddaad gabayadooda akhrida iyo wuxooda dee sida loo ammaanayo iyo waxa gabay loo tiriya aanad malaynaynin wuxuu ahaa bay dhahdeen lafdu taajir haddii la sheego xilligaasi wuxuu ahaa ninka khamriga iibiya ninkani waa taajir haddii la yidhaha waa baamushter bacmutirada ugu waaweyne waxay ahaayeen kuwa khamriga iibiya waayo waxa ugu suuqa badan labuu ka mid ahaa iyadoo caynkaasiya buu islaamku yimi islaamku markuu yimid dadka kuma bilaabin khamrigu waa mamnuuca wuxuu ku bilaabay in dadka iimaan in ilaahay la baro rasuulkiisa la baro inay muslimaan in la baro in aakhira jirto in la baro in janno iyo naari ay jirto in la baro qofku wuxuu ku cadaab mudanaya iyo wuxuu ku janno gelaya inay jirto in la baro taasaa lagu rabeeyey islaamnimoy qaateen saxaabadii khamriga cabbi jirtay intii aanu dee mamnuuca noqon saxaabadii waa cabbi jireen hal qisaan idiin sheegaya saxiixa ku taalla fii saxiixi muslim aan rajaynaya inay ku taallo cali ibn abi aalib ayaa rabay ina nebi moxamed inuu guursado calayh isalaatu wasalaam faatima arooskiisii neef geela mise laba neefoo geela uu haysto midna uu beder ka helay midna la siiyey oo uu rabay inuu arooska kaga baxo ayuu maalmihii u aroosanayo wuxuu qabtay dabadda kaynta si uu geed idkhir la ydhahday wax u gurto uu iibiyo waxoogaa lacagana uu heli karo markaa uu arooska u dhigto intii uu ku maqnaa idkhirka ayaa qolo saxaabi khamri cabtay de khamriguna fasax buu ahaa waa la iska cabi jiray majaalista waaweynee saxaabadu yaalla majlisuu fadhiyo xamze baa lagu cabbayaa xamzaa cabbay dabeetana wuu dhergay xamza ay dhooacsaadeen xamze oo sakhraansan ayay inani heestay waxay ku heestay yaa beerka iyo walba kuruska isukahaya saaraya gela yani halkan fadhiya heesaa bay qaaday soo kacayo labadii neefee cali uu rabay inuu arooska ku dhigto ayuu seefta mariyey hablihiibuu kuruskiiyo beerka isu saaray cali baa yimi war gelaygii yaa laayey waxaa la yidhi adeerka xamsi ayaa dilay dabeetana wuu socday nebigu u tegay calayh isalaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiyo waxa dhacay moogta maxaa dhacay dee gelaygii waxaa qalqalay baa la yidhi xamze nebigu calayh isalaatu wasalaam baa soo raacay nebi moxamed iyo cali ibn abi aalib oo wada socda xamze u yimi xamzeo sakhraasande xamze marka u yimaadeen is idhahdeen la hadal buu intuu kor u eegay nebiga kor ilaa hoos ayuu yidhi oo miyaa addoommihii aabbahay mooyaane wax kala tihiin buu yidhi waa nin sakhraafsan dee nebi moxamed buu ku leeyay ya cali wa hal antum ilaa cabiidu abi aabahay addoomihiisii mooyaane miyaa wax kala ahaydeen buu yidhi nebigu alayه الsalaatu wasalaam uu iskaga noqdo yani waxaan uga jeedaa hada alxad buu taagnaa ragga waaweyn rag badan oo ka mid ah ay cabayeen maalintay soo degtay khamriga mamnuucistiisa fahal fahalantum muntahuun markay soo degtayna anas binu malik wuxuu leeyahy anigoo shushubaya qolo saxaabo meel fadhido khamri cabayso oo loo shushubayo anoo shushubaya buu yidhi baa mid dhawaaqay markaasaa la yidhi qur-aan baa samada ka soo degay sheegaya inuu khamrigu mamnuuc yahy qof dambe koobkuu gacanta ku hayee afka uma qaadin buu yidhi waa la wada quba dabeetana magaalada madiine wixii khamri yaallo dhan baa la daadiyey ilaa suuqa madiina wuu uray bay yidhaahdaan saxaabadu khamrigii lagu qubay nebigaa loo yimi xad la weydiiyo dee ila baashu baac mushtarkii caadiga ahay khamro agooni leeday baanu haynaa saanu nidhaahnaa daadiya buu yidhi ilaahay rasuulkiisi agoon baa le ma u iibinaa may baa la yidhi walaa agooni mid ay leedahay walaa mid kala soo hadhayo quba waxay u yimaadeena waxay dhaha ilaahay rasuulkiisi anagu dhul dhaxanaanu ka nimaadna qabow baanu ka nimaadnaa waanu u baahanaa bahalkan waa isku yaro kulaylina maxaanu samaynaa waxba ma kulayliye joojiye buu yidhi qolaa kalawtim waxay dhaheen daawaanu ka dhiganaa isagaaba bukaana buu yidhi inuu wax daawo daaye isagaa xanuuna buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam dhaafa bi haadihi khamrigu waa mamnuuc sheegaya ayaa jiilu صaxaaba khamri ku dhaafeen waa mishtarkiisa maxaa bedelay iimaan iimaan baa bedelay dowladda maraykanka nineteen seventeen waxa isku dayday inay khamriga waddankeeda ka joojiso waa maraykanka khamrigu de waxa la isku raacsiiyey inuu yahay sunta qura ee masmuuxa ah waa sun waa la ogolya taa haddana un dadkii laga kari waayo dee dowladdu iska ogolaadeen dowladda maraykan baa isugu tagtay dabeetana waxay mamnuucday khamriga baarlamaanada labada goloba waxay soo saxeexeen inuu khamrigu mamnuuc yahay waddanka laga mamnuuco madaxweynihii baa saxeexay waxaa la yidhi maadadani saynu u adkayno distoorka ha laga dabageeyo qaanuun caadi ayay noqonin amendment bay noqotay distoorka lagu daro maraykan in waddanka maraykan khamrigu mamnuuc ka yihi iclaamaad baa la sameeyey jaamacaadkaa lagu dhigay iskuullada lagu dhigay bahalkan xumaantiisa iyo dhibtiisa t v-yada jara wixii la heli karayay ee wax warramayey malaa markaa t v ba lama hayna wixii kale ee war sheegi karayey ayaa waday dowladda maraykan o dhan waxay isku raacdeen aynka dowladda maraykan oo dilku uu yaraa muddo yar oo dhowr sannadood afar sannadood aan ka badnayn laba boqol oo qof bay daldashay oo loo dilay khamre iyo cabisteed iyo wixii ku saabsan daraaddeed intaasoo kunoo qof iyo malaayiin baa maxkamadda la saaray dowladda xoog oo dhan bay ku tijaabisay cilmi iyo aqoon iyo waxay lahayd oo dhan bay ku tijaabisay si kasta bulshadii waa laga jari kari waayo waxay noqotay in dib amendment dambe baarlamaanka maraykan iyo dowladda maraykan isku raacdo in khamriga la fasaxo laakiin shuruud la sameeyo uun darwalku inaanu cabiniyo qof intaa gaadhsiisay inaanu warshad ka shaqaynayo in bahlada iyo raafka la iska gelgeliyo iyo imise milimitir baa la ogolayo waktiyada in la cabayo waktiga shaqada inaan la ogolay waxyaaba yaryar in lagu daro laakiin in la ogolaado waay ay u joojin waayeen ma wanaag bay ku ogaadeen khamriga maya maya waxay awood lahaayeen bay isugu geeyeenoo dadkay ka joojin kari waayeen idan qofka bini aadamkaa qalbigaa laga hogaa ee qaanuun lagama hago qaanuunku midhmidhka mufsidkaa ah buu qabtaa marka dadku waxa isku raaco xabad xabad loo taag waayaa qaanuunka dee lagu aamusiiyaa laakiin dadka o dhan qaanuun laguma aamusiin karo qofka bini aadamkaa waxa xukuma qalbigiisa qalbiga haddii iimaan galo nebi moxamed alayh isalaatu wasalaam lacagna kuma isticmaalin askarna kuma isticmaalin qaanun kalena waxaa lagu isticmaalay in iimaan la dhiso dan in la tilmaamo inuu mamnuuc yahay dadkao dham iskood bay isaga daayeen midh midhkii iska dayn waayey baa markaa ama la karbaashay ama la xaday midh midh waa jiraya cabcabayey laakiin dee midh midhka qaanunkaa lagula dhaqmayay dawladdii xoog iyo xoolaa baa lahaydee dunida ugu xooga badnayda maraykanse marka isku dayda khamri inay joojisa way joojin kari weyde tajribo labaad baan idiin sheegaya marka oo saddexaad oo isla maraykan gudihiisa ah waa tajribe ay sameeyeen dadka madmadow ee maraykanka jooga ee muslimka ah iyana waxay dib u tijaabiyeen bahalka kani waa sharaabulkaafira iska dayno intoodii islaamtay bulshay samaysteen mujtamacaad bay samaysteen iyagoo degan meelaha ugu khatarsan sheekh israaj wahaaji la odhan jiraa wuxuu lahaa dee wuxuu harlem street brookline ayuu degay waa meelaha ugu caansane dee lagu iibiyo ragga buliisku soo geli karin ama buliiska la dilaya oo meelaha khatarta ah ayay degeen iyagoo kooxa dadkii siday u wacdinayeen diin ugu sheegayeen waa islaameen waa islaameen drug dealerskii culumay ka dhigeen masaajidda joogta drug dealerskii oo dhan bay ka joojiyeen ilaa xad markii dambe dowladda maraykan markay aragtay waxa kan sidaa loo joojinaya la yidhi ha la ogolaado in eh, nimankan muslimiinta ee medmadooya muslimkan cusubi ijraamkii xabsiyada ku batay iyo dhulkan ay xabsiyada wacdiyaan oo meelahan wacdiyaan oo bal dadka kan si looga joojiyo dragan iyo khamrigan iyo beligabaska looga joojiyo idan waa tajribo labaad oo dadkii ugu khamrica badnaa dee waa taqaanaa nin madooba la gumaystay halkiinaba uu joogaa socankaa maaha maxay sameeyaan dee noloshii markii laga quusiyey waba looga ogolaan waayo nolosha way ka dhaceen markaa iyana inay ka baxaan dunidan dadkuba joogo ayuunbay go-aansaneedon inay waashaan iyana oo qofku maxaabaan u cadhoonba maan eh, iska maqnaado markay cadhad iyo ciilku ka badatay bay doorteen inay maqnaadaan kadalik buu ninka madooba maraykanka jooga ahaa wuxuu isku dayay inuu dunidaba ka maqnaado laakiin dacwaddii islaamigaad markay bilaabantay dib buu u soo celiyey waxaa leenahay markaa qofka bini aadamka qalbigaa laga hagaa iimaan baa haga caqiida hagta diin baa hagta qofka bini aadamka ah haddaynu rabno inaynu akhlaaqdiisa dhisno haddaynu rabno inaynu dadnimadiisa dhisno haddaynu rabno inaynu qof insaana ka soo saarno wuxuu u baahan yahy inaynu diin siino wuxuu u baahan yahy inaynu rabbigii ku xidhno wuxuu u baahan yahy inaynu barno meel dambe oo lagu xisaabinaya inuu jiro xataa qaanuun oo dhan hadduu ka baxsado walidalik ayaa tajaaribtaasi way guulaysatay tajribadii nebi moxamed waa guulaysatay calayh isalaatu wasalaam tii maraykanka iyo xoog iyo xoolaha iyo dhaqaalaha iyo cilmiga iyo sayniska haysatay way fashishay ee ku darsatay tii ninka madooba maraykanka jooga aan waxbaba haysani way guulaysatay idan waxaan idin sheegayaa dadku waa laba kooxood koox iyadoo aan bogsanayn dee ilaa horta dhakhtar la geeyo mooyaane oo dee noocan dambe drugga ah aynu leenahay e, drug dependencyga ku dhacay wuxuu u baahan yahay in dhakhtar la geeyo oo horta uu bini aadam noqday ila imanka bini aadamnimadii wuu ka maqan yahay kadibna si aanu daa'iradii ugu noqon wuxuu u baahan yahay in iimaan iyo caqiido saafiya la siiyo ilaan inta badan waa la geeyaa way soo labnaadaan wuu soo baxaa bil iyo laba markuu jooga unba halkiisii haddana ka bilaabaa dan fooste gunlaabaa la dhaadinaya ilan waa dad xaggana laga soo waalaya xaggana lagaga soo celinaya saan baa loo wadaa waa fooste gunla akhwatii fi lcaqiida marka waxaan idinka soomaali ahaan halkan darayga aynoo haysanay inuu barakaysan yahay mooyaane inta kale inaguma badnaan jirin sacagga ma aha qaadka dee siiba raggii galbeed ka yimi ama waqooyi ka yimi mala koonfur baraka marna muu lahayno muu gaadhin xadka barakade koonfur idinka bunkaa idin baraka lahaa laakiin marka galbeedka la tago ama waqooyiga la joogo dee qaadku wuxuu ka mid ahaa dhul baan haddaan la weyse qabin aan la cuni jirin ma rumaysanaysaa marka la cunayo loo weysaysan jiray oo oo dhulba dee masaajidooda waaweyn ay wada leeyihiin maksin yaroo imaamka iyo muadinka iyo sheekha kitaabka dhigaya iyo kooxdaasi ay ku qayisho halkuu bunku idinka joogu muka joogo yacni hisaab bunka looga barakaysan jiray meelaha loo saarsaari jiray ayuu baa xaggana qaadku barakada u jiray waxaana laga yaabaa dad badan in ay leeyihiin qaadku dee culamadii baa cuni jirto xalaal buu ahaa qaadka dunidu waxba kamay ogeyn waagaa hore lakiin iminka cilmiyan baa loo ogiyey mawaadan rasmiga aan sheegayo waa nineteen seventy eight goorta la ogaaday inay catinon ku jirto maadadaan ugu khatarsanay amfetaminka la mida ah. waa nineteen seventy eight goorta la ogaaday gebigeedba scientifically iminka semuka kuma jiro inuu maandooriyeyey marka la joogo scienceska iyo qeybta cilmiga ah sharcigana shaygu wuxuu yahay marka la sugaa un baa culimmada la weydiiyaa waa waxaase ma xalaalba mise waa xaaraan wadaadka iyadoo aan la garanayn haddii la weydiiyo la idhahdo de waxba laguma noqdee bahalku inta in yarun buu keenaa in yarun baa la yaro marqaamaa de waa iska xalaal biidni illahi buu ka odhan doonaa iska cud haddiise la yidhahdo bahalku waxan buu keenaa waxan buu keenaa waxan buu sheekh keenaa de waa ka odhan doonaa kaasi diinta kuma bannaana idan diintu waxyaabaha qaarna biasmaa'ihim bay inoo tilmaamtay biacyaanihim waxyaabaha qaarna qawaacid guud baa la soo geliyey waxyaabaha qaarkood biacyaanihim baa laynoo tilmaamay khamrigu waa xaaraan baa qur-aanka ku qoran baktigu waa xaaraan baa qur-aanka ku qoran khanziirku doofaarku waa xaaraan baa qur-aanka ku qoran bahalada ciddida iyo micida iyo waxaa ku ugaarsada waa xaaraan baa sunnada ku qoran qaar waa laynoo sheeg sheegay qaarna qaacidaa layna siiyey qaacidadaa wixii soo hoos galaa khabaa'is wixii ah oo dham wayda ka mamnuuc baa la yidhi ayibaadkuna waa idin xalaal waa qaacida wixii nafta dhibo oo dhami waa xaaraan baa la yidhi maalan suntu aayad le suntu waa xaaraan ma jirto laakiin waxa nafta dhibo oo dhame subum iyo waxaasoo dham waa xaaraan idan maanta mawaadani maadadda tani maaha maadad khayr inoogu jiro innaga weliba mar labaad waxay inugu tay obiyo muworkii jayn oo kale inugu tay dowladay hard currency u tahay de ethoobia iyo kenya hard currencyga ugu badanay dowladaha soo gala waxaa ka mida qaadka waxaa ka soo gala socankaa maaha waa hard currency dowladahaasi way beerayaan way korinayaan maanta ethoobia waxaa laga yaabaa dadkii bunka beeri jiray inay bunka iska daayeen waayo bunka qiimihiisii baa jabay markaa ninku intuu bun beeri lahaa waxa uga qiimo badan inuu qaad beero ugana qaalisan bunku xilliyuu baxaayo qaadku dee afar iyo labaatanka labayo tobanka biloodba waa la guraa labayo tobanka biloodba suuq buu leeyahy meel fogba ee halkan suuqa ugu dhow ayaa adda lacagtii ku haysataa idan waxaa laga yaaba dawladaha jaarkeenna ahi waa hard currency iyagu waxay ku dadaalayaan inaynu cunno waayo dawladda danbaa ugu jirta inaad cunto ama soomaalidu caafimaad waaye dhaqan waaye diin ku waaye ma u malaynaysaa dawladnimada inuu taaglaan iyo waxaynu u taaglaan oo dhan inuu ka mid yahay problemka qaadku ma jiro accident waddanka dhaca ilaa iyo sabciin tamaaniin filmia qaad baa sababay saa ma ogti nin qaad doonaya nin qaad lagala baxsaday iyo nin marqaansanaayo nin mijintiisii la qaatiyo nin mijan waayey wuxuba waa intaa un daydaga la sheegay waa nin qaad waayey nin kan waayey dawladda la sheegayo waa qolo waxay ku qayisho waa wuxu hadduu beriis noqon lahaa dadku iska wada dhergi lahayen dee cunno ahaan lahay dadku wuxuu cuno ma waayey idan markaynu mukhadaraad ka warramayno kama warramayno kowkab kale dad ku nool iyo mishkiladooda waxaynu ka warramaynaa kowkabkeennii intiinii dabadda u soo baxdayna dee balaayooyin cusub baa ku darsateen sacaykaa maaha intii dabadda usoo baxday inkastoo soomaaliyaba maanta balaayooyinka qaarkood ay bilow yihiin se joogaan xagganse dabadaha dee bulshooyin baa u timaadeen drug abusku uu caadi ka yahay hadday khamradda iyo hadday harawiinta iyo hadday mid ka daran tahay iyo hadday mid ka fudud tahayba wuu badan yahay waxaa u baahantiin bulsho ahaan inaad dhowrsoonataan isku daydaan idinku dhexdiinna idinku aan iscaayin isceebaynin mid qaad cuna iyo mid aan qaad cunin waxani waa mushkilad bulshadeennu ay qabto inaynu daawo u raadino waa bulshadeennu mushkilada ay qabto inaynu daawo u raadino kuwa dhaqaalea ka dayaya inaynu u raadino dhaqaale ka gadisan inay tijaabiyaan ilahay arsaaqdiisu ma ma yaraa arsaaq badan oo kalea la raadacayn karaa kuwa cunayaana inay iska daayaan oy diintooda raadacaystaan salى اllahu عalى nabiyi mxamedi وعlى alih وصaxbi وsلم alxamdu lilah rab اlcaalamiin jaزاه اllahu khayra وbaarak اllahu fiika uu sheeka noo soo gudbiyey qofkii su-aashiisa ka waayay mawduuca khuseeyan baan xilka iska saari doonaa insha allah kuwa kalena waxaan ku dari doonaa su-aalaha habeenka caamka ah sheekh saalkan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullah sheekh cabitaanka kokakoolada iyo midka la yidhaahdo enerjiga ama redbullka loo yaqaano oo ay ku jiraan maadada loo yaqaano kafeyiinka madaroogada kafeyiinka iyo nicotiinka iyo kuwa kamaan hadal waa iska dhaafay calى kuli xaal coca cola ereyga kani coca iyo cola coca waa cocayin soo ma ogidin asalkiisa cocayin baa lagu dari jiray laakiin beri dambe ayaa la mamnuucay in lagu daro coca cola hadda culamada muslimiintaa sidiisa waxu le waa xaaraan maan arag waayo haddaad foosta coca cola a cabto ma sakhraameysaa haddaad foosta kokakoolaa cabto mukhadar ma noqonaysa ma dhacdhacaysa ama ma wareereysa ama halusation ma kugu dhacaya ama yacni maandooriye markaa ma aha ila waxaynu idhi wax kastoo muskira ama mukhadir ah kokakoole markaa muskirna maaha mukhadirna maaha laakiin waa maado aan faa'iido caafimaad iyo mid cunno toona lahayn waa lacag khasaara ah marka sideeda inaad isaga dayso ayaa ka roon laakiin markay xaaraan iyo xalaal tahay waxale waa xaaraan maan arag inkastoo shubahaadka qaarkood ay ku dul wareegaan waayo maadada koolaha la yidhaahdo solba biyaha kuma milanto bahalana biyu ku jira marka asliyan khamraa lagu milaa maadada koolaha la yidhaahdo si ay solvabul u noqoto wax milmaya ay u noqoto maxaa lagu dara khamri laakiin culamadu waxay idhahdeen biyaha lagu daraabaa ka badanoo waa fowqa alqolataynko markaa ma aha haddaad wax badan ka cabto iyo haddaad wax yar ka cabto toona sakhraamaysid yani waxaa laga yaabaa maadada iyo intii yarayd barkadiyaa in lagu dhex daray markaa ma aha wax calaa kullin markaan soo duuduubo kookuhu wax lagu sakhraamo iyo wax maandooriyo ma aha kokokooluu bahalka la yidhaahdo laakiin waa maadda aan caafimaadka u fiicnayn koow waxay dhaha dhalada kooka ah shan iyo toban malqacdood oo sonkora wax u dhigma laakiin maadadan sidan lagugu loo sameeyey kobaalkan yar iyo waxa ka baanado aada una dhaminaynin marka calaa kuli xaal caafimaadka uma fiicna laakiin xaaraan maaha wallahu aclam jasa allahu khayra su-aasha labaad wuxuu leeyahay saahilka sheekh dadka qaarka ka ganacsan xukunkooda qaadku waa waxaynu iskaga waafaqno haddaynu aragno inuu xaaraan yahay waa shay xaaraana ah qofkii aan ogeyn ee u haystay inuu xalaal yahay ee calaa haada alasaas kaga baac mushtareeyey wixiisii hore soo galay in shaa allah waa u xalaal laakiin maantay u caddaato inuu shaygani xaaraam yahay uma banaana inuu ka baac mushtareeyo wallahu aclam sheekh wuxuu leeyahay saa-ilkan walaalkay wuxuu isticmaalaa cirbid la yidhaahdo ranidol dhaawac ku dhacay dartii ayaana loo siiyey shan sano ayuu haddana isticmaalaa sidee looga goyn karaa dhakhtar la tasho yani waxaad u baahan tahay abiib takhasus kale inaad la tashato oo markaa kaala taliyo sidii looga goy saa-iilkan wuxuu leeyahay isagana nin gaala ah ayaan ka girays nin gaala ah ayaan qamriga cala ah ayaan ka giraystay guri ma ka qaadan karaa sarifka mucaamaladiisa masee noqonaysaa ninkaas sarifka muxuu yihi nin gaal cumriga ka ganacsado ka tijaariyo sarifkuma kala qaadan calaa kulli xaal gaalku lama weydiiyo war maxaad ka baac mushtaraysaa dee waa gaaleh wixiisana lama yidhaho war xagaad ka keentay waa gaal sidaydan gaalada kale waxba weydiinayn maydan waxba weydiinayni maadaama u gaal yahay min baabi tawaruc inaad meelaha xunxun iskaga durugta way fiican tahay min baabi alwarac laakiin asalan gaalba hadduu yahay dee gaal waa gaal isaga xaraanay xaraan kuma kuma shaqo laha yani maala caadigii cumar bin alkhaaab kuwii laga qaadayey jizyada laga qaadayey baa qaar bixin kari waaye waaligii meesha joogo muslimka ahaa ayaa waxay dhaaheen khamraanu idiin siinayna khamrigaa qaata iibiyo dee dawladda u cumar wuxuu ku yidhi maya iyagu wuxooda ha qaataan soo iibiya annaga lacagta noo keena dheh lacagtii dawladdu way qaadanaysa islaamiga ahayd cadigii cumar ee laga soo iibiyey khamriga waa loo qaadanaya inay tahay marka calaa kulli xaal gaalku waa gaal iyo gaalkan kale la nooshiba khamri iyo ribo iyo qurun iyo doofaarun buu wadaa soo maha iyaba waxbaa ka iibisa ana saasun ba wax loo kala iibsadaa wallahu aclam intaan ogeyn saalkan wuxuu leh asalaamu calaykum waraxmat ullah sheekh waxaan leeyahay dukaan weyn qayb ka mid ah dukaanka waxaan ka kireeyey dad kale waxayna ku gadaan sigaar kirada ayaan ka qaataa marka saamayn intee la-eg ayay igu yeelanaysaa sheekhumal weydiiye su-aasha ugu dambaysa saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh ka waran kaniiniga ragga tabarka yar ay isticmaalaan dumarkoodu ay u isticmaalaan dumarkoodu ma daroogabaa eg masaa'ilka caafimaadka ku saabsan mithaal kiniinno badan baynu soo sheegnay oo ka mid ah ee qolada caafimaadku ay isticmaasho laakiin daroogo ah maxaa laga yeelayaa kiniinadaas culammadu waxay tilmaamaan wixii daawanimo loo isticmaalo khamrigu isaga kuma jiro khamrigu waa khamri isaga quraan iyo xadiid baa ku soo arooray inaanu daawo ahayn isaga halka iska dhig mukhadaraadka kale ee daawanimada loo isticmaalo haddii daawanimo uu qoro طabiib muslima oo ilaahay ka baqaya isla markaana aanay jirin badiil kale oo qofka la siiyo culamadu waxay leeyihin uu isticmaali karaa lakiin wuxuu ku isticmaalaya isagoo isticmaalaya maxay qorshaha طibka loo dejiyey markan darag ma markan ma aha yani mukadar looma siinayo in la daweeyaabaa loo siinaya looma looguma talagelin inuu eh, maxaa la idhaha drug dependency ku dhacayo waxa kale marka waxaan uga jeedaa masaa'ilkaasi dhakhtar muslim oo ku kalsoontiin la tashada wixii aan khabri ahayn u daawo idinku qoree baabkaas ku saabsan waa baab ka gedisan baabkan kayfki aynu ka warramaynayde wabilahi tawfiiq meeshaas ayuu nagu soo dhowaabay barnaamijkii ahaa